بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء wuxuu meeshan ka guda gelayaa weysadii iyo faraa-iddeedii iyo sunankeedii iyo waxyaalaha buriya markuu ka soo hadlay kadib ayuu wuxuu halkan ka gudagalay qabayska weysadu marka waxay ee ay meesha ka saartaa xadadka yar qabayskuna wuxuu loo jideeyey xadaka weyn saas daraaddeed buu marka imaamku ama mu'alifku isugu xijiyey waa labada ahaaro altahaara min alxadad alashqar oo midka weysada waajibiye ah iyo altahaara min alxadai alakbar oo midka qabayska waajibiye ah waladii midka yuujibu waajibiye algusla ama alghasla labada waa la dhaha algusla walghasla waladii midka yuujibu waajibiya algusla qabayska waajibiya sittatu ashyaa'a waa lix shay lix sababood ayaa qabayska waajibisa alaaatun saddex oo lixdaa ka mid ah tashtariku waxaa wadaaga fiiha dhexdeeda alrijaalu raggii iyo walnisaa'u dumarkiiba saddex rag iyo dumarba way ka dhexeeyaan ayb wahiya saddexdaasi waxa weeye iltiqaa'u lkhitaanayni labada meeloodee la guday kulmidooda khitaanku waa maxalu lqaci waay xubinka taranka marka la gudayo meesha la jaray oo birtu martay ama sikiintu martay halkaasaa khitaan la yidhaahda marka meeshii birtu martay ee ragga iyo dumarka kulanka labadaa meelood ay kulmaan qabaysku waajibinaya waa qodob koobaad waxaa laga wadaa kulankooda istaabashada keliya lagama wado laakiin waxaa laga wadaa inay isku beegmaan leanna labada xubin mid walba meesha laga guday baa kala duwan isku beegankoodaasna waxaa shardi u ah xubinka taranka ee ragga qaybtiisa hore markuu gudaha galo ayaa wuxuu ku beegmayaa meeshii xubinka dumarka laga guday markaas wey marka laleeyahay leeyahay iltiqaa'u alkhitaanayn markay qaybta hore gudaha gasho ayay markaa isku beegmi karaan laakiin iyadoon qaybta hore gudaha gelin hadday istaabtaan ya ama kulmaan oo kale lagama hadlayo marka qabays ma waajibay iltiqaaga marka waxaa xadiidka lafdigii xadiiska ku soo ororay buu isticmaalay laakiin waxaa laga wadaa markay isku beegmaan bacdama ay xashafadu gudaha gashay saasaa laga wadaa ayib xadiiska nebiga sal alay wasalam ayaa sidaa tilmaamaya shari ma marka inay biyo yimaadaan ama biyo ha keeno ama biyaysan imaanin marba haddii intaasi dhacdo xubinka tarankee ragga qaybtiisa hore intay gudaha gasho kadibna ay isku beegmaan qiyaasta labada meelood qabayskii waa waajibay ama biyo ha yimaadaan ama yaysan imaanin xadiidka nebigaa sidaa uu tilmaamaya salawatu rabbi wasalaamu calayh ayb wainzaalu lmaniyi shayga labaad ee qabayska waajibiya ee rag iyo dumarku ka siman yihin waxa weeye inzaalu lmaniyi mani dejinteeda inay manidu soo baxdo ayib manida dejinteeda ama ha ku soo baxdo manidaasi galmaha ku soo baxdo ama ha ku soo baxdo qarow iyo riyaha ku soo baxdo ama si kalaba ha u soo baxdo marba hadday meni soo baxdo qabayskii waa waajib shardi uma aha marka galmada ilan galmada xagga horaa lagaga soo hadlay taa horaa galmada ka hadlay ayib ayadana xadiiska nebigaa tilmaamaya sal alay wasalam inama almaau min almaa biyaha qabaysku waxay ka yimaadaan biyaha manida ah, biyaha manida markii la helo biyaha qabayskaa ka waajiba xadiiskaasaa tilmaamaya ayb xataa haddii uu waxay leeyihiin uu gogoshiisa ku arko ama maradiisa mani uu ku arko isma oga inuu wax ka yimaadeen laakiin maradiisuu ku arkay mani waxay leeyihiin haddayna cid kale ka suuroobi karin oo cid kaleoo maradaa xidhatay ayna jirin isaga mooye dee isagunbay ka timid soo ma saas daraaddeed waxay leeyihin waa inuu qabaysto hadduu salaado uu saa ku tukaday ay jireenna wuu soo celinaya saas man sababto wax weyaan cid kale kama suuroobi karto way ka timid leanna maradiisay ka muuqataa bay ayib ayb inzaalulmaniyidaas ayay gelaysa ayb walmowtu way arrinta saddexaad ee rag iyo dumarka ka dhaxeeya ee qabayska waajibiya almowtu waa geerida yani ruuxu markuu geeriyoodo qabays baa waajibaya laakiin yuu ku waajibayaa asaga kuma waajibayo laanna isaga waaba mayd soo ma waxaa laga rabaa dadka meesha jooga inay dhaqaan labada hore wuxuu kaga gedisan yahay tani kaga duwan tahay labada hore isagaa wujuubku ku dhacaya laakiin tan waxay kaga duwan tahay wujuubku wuxuu ku dhacayaa axyaada dadka nool ee la jooga waa inay dhaqaan ayb iyadana waxaad tilmaamaysaa amarkii nebiga sal lay wasalam xadiidkii mucaiya uu nebigu yidhi iqsilnaha alaaan saddex goor dhaqa ah, waa amar marka waa la dhaqaya allahuma inuu ruuxu shahiid yahay mooye shahiid lmacraka goobta dagaalka ruuxii lagu dilay kaa isagu waa shahiido la dhaqi maayo waa la aasaya waalaatun saddexdaasi marka rag iyo dumarba waa ka dhexeeya galmada oo labada xubnood inay kulmaan ah iyo inay meni soo baxdo iyo inuu ruuxu geeriyoodo saddexdaas sababood way ka dhaxaysaa wa alaaatun saddex ka mid a ah, alaaatun saddex oo lixdii ka midana takhtasu waxaa khaas la ah bihaa iyada annisaa'u dumarkiibaa khaas la ah saddexna dumarkay gooni la gooni u tahayoo iyagaas unbay qabays ku waajibsaa ragga shaqo kuma le macnaha wa saddexdaasi waxa weeye hiya iyadu alxaydu waa dhiiggii caadada waalnifaasu iyo dhiiggii dhalmada waalwilaadatu iyo dhalmada lafteedii xaydku waa dhiiggan caadada ah ee si joogtaa dumarka uga yimaada dabiiciga ah waa u tegi axkaamtiisa nifaaskana waxaa laga wadaa dumarku haweentu markay dhasho oo ilmuhu ka yimaado dhiigga ka daba imaanayaa la yidhaahdaa nifaaskaasaa waa dhiigga dhalmada walwilaadatu muxuu ka wadaa wilaadada waxa weeyaan soo bixitaan ilmo ama wax u eg uu ka soo baxay xataa dhiigba yuusan la soconin dhacaanba yuusan la soconin dhalidda keliya qabays waajibisay leeyihin saas maanaa xataa waxay leeyihiin waxaa ka soo baxay haba noqdo ilmo intuu xinjir noqday aan xinjirtii dhaafinoo xinjirnimo ku soo dhacay ama noqday mudqa cad yaroo saaftina intuu noqday soo noqday oo soo dhacay waxay leeyihin qabaysku waajinayaa bay leeyihin manaa ayib xataa yuusan qoyaanba wadanin xataa yuusan qoyaanba wadanin wilaadada dhalitaanka keliya iyo ilmaha soo baxay ayaa qabays waajibinaya waa sabab asbaabta ka mid waa haddii helo ayib wa faraa'id اlqusli faslun intaasi waa qabayska asbaabta waajibisa faslun wa faraa'id اlqusli qabayska yaani asbaab kale wuxuu geeni doonaa yani qabayska sunnada ah qabayskaas intaasi waa intii waajiba qabayska sunnada dibbuu ka keeni doonaa wa faraa'id lqusli qabayska waajibaadkiisu alaaatu ashyaa'a waa saddex shay ayb sababtii qabayska waajibinaysay baad timid inaad qabaysataad rabtaa qaabkeed u qabaysane qabayska waxyaalaha la sameeyo yaa waxay u qaybsamayaan faraa'id waajibaad haddaad ka tagto qabayskaaguusan asaxaynin iyo mustaxabaat dhammaystir ah laakiin aan yani sixadii iyo inay qabaysku asaxo aan waxba yeelayn faraa'idii buu marka hormariyey wa faraa'idu alqusli qabayska waajibaadkiisu alaaatu ashyaaa waa saddex shay ta koobaadi waxa weeye anniyatu waa niyadii anniya waa niyadii yacnii niyadu sideedaba cibaado kastaa u baahan sooma lanna waxaa kutusaya cumuumkii xadiidka inama alacmaalu binniyaat marka weysadii baa u baahan salaaddii baa u baahan qabayskii baa u baahan niyadu cibaadaba hadday timaado meesha iyadoo imaanay ayb waisaalat najaasa niyadana waan soo sheegnayo inta laysla ogol yahay niyada waajibka ah waa qalbiga inaad geliso inaad ka go'aansato in aad ka doonto qalbiga cibaadadana aad samaynayso inaad qalbigaaga ay ku jirto in ay cibaado tahay sidan aad ku bannaysanayso ama isaga koryeelayso xadadkii intaa inaad qalbiga gashato weeye inta laysla ogolay carabka in lagaga dhawaaqo iyaga agtooda shaaficiyada waa sunno waliba mutaakhiriinta imaamka iyo kama sugna wa isaalatu najaasati qodobka labaad iyo faradka labaadna waxa weeye isaalatu najaasati nijaasada in la suuliyo in kaanat hadday tahay calaa badanihi jidhkiisa korkiisa hadday tahay hadday nijaaso korkaaga ku taallo intaadan qabayska gelin waa inaad nijaasada horta iska dhaqdo saas maanaa nijaaso kale manida maaha hadday mani tahay waa nijaasooyin kale nijaasooyin kale hadday jidhkaaga meelo ka mida ku yaallaan intaadan qabayska bilaabeen horta nijaasada iska daahir iska dhaq ayib wa iisaalu lmaai ha iyo biyaha gaadhsiintooda waa waajibkii saddexaad waa wa iisaalu lmaa'i waajibka saddexaad biyahoo la gaadhsiiyo ilaa jamiici shacari tinta dhammaanteed waalbasharati iyo jirkaba haragga haragga jirka jirka haraggiisa iyo tinta intaba dhammaanteed waa inaad biyaha gaadhsiiso saas maana ayib xadiis fara badan baa macnaha kutusayso nabiga qabiiskii salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ku saabsan oo yani wax weeyaan inuu marka hore istijoon jiray kadibna qabaysan jiray maadaama jidhka dhammaantii uu xadadka wada qabo waa in dhammaantii biyuhu wada gaadhaan hadday tin tahay iyo haddii uu yahay haragga jidhka uu yahay dhammaantii waa inaad biyaha wada gaadhsiiso dhammaantii marka la leeyahay waa jidhka qaybtiisa daahirkaee muuqata waay inda gudaha ku jirta laasim maaha inaad biyaha ku qasabto ood biyaha geliso looma baahan jidhka inta kor yani muuqata waay macana intaas ayib intaasi marka waxa weeye waa qabayska waajibaadkiisa niyo iyo inaad nijaasada jidhkaaga hadday ku taalla ka dhaqdo iyo inaad biyaha jidhka wada gaadhsiiso waa intaas wa sunanuhu qabayska sunnooyinkiisu khamsatu ashyaaa waa shan shay markaad qabaysanayso shan shay baa sunno ah inaad la timaado altasmiyatu magacaabistii alla magacaabistii bismi illaahidii waay yaani weysada waa kaan soo marnay soo maa altasmiya markaad qabaysanayso inaad bismi illaahi dhaho ayib waxaa uga qiyaas qaadanaya weysada waalwuduu'u iyo weysaysigii weyse qaadashada qablahu qabayska ka hor la weyse qaato xadiidka ah, caaisha kutusi iyo saxaabadii nebiga qabayskiisa tilmaantay sal alla alay wasalam waxay tilmaameen intuusan nebigu qabaysanin sal alla alay wasalam inuu weysaysan jiray ama weyse kaamil ah ama weyso lugaha aan la dhaqin oo la dib dhigay oo marka qabayska aada dhammaysataad lugaha dhaqin ama weyse qaadad maca lugihii la socdu weyse qaadanaya markaasuu qabayska bilaabaya ayb marka iyaga agtooda sunnay ka tahay laazimah waalwuduu'u weyse qaadad ama weysaysi qablahu qabayska hortii la weysaysto ayb adugu laba qaab mid midunbaa sax inaad weysada hormariso iyo inaad weysada iyo qabayska isdhex geliso oo intaad isla niyooto qabayskaasi aad jidhka biyaha wada gaadhsiisay ay uu kaa kaafiyo oo kaaga fillaado wayseqaadadkii iyo qabaysigiiba kaaga fillaado laakiin sida xadiidka caaisha cinda ahlisunan abu daawuudii ay soo saareen tilmaamayo intaad qabaysato qabayska kadib inaad weyse ka dambaysiiso nebigu ma samayn jirin bay tira caaisha ama waysada hormari ama weysadii qabayska isdhexgeli labadaasaa sugan xadiista xaggeeda marka la aado wa sunnada saddexaadii waxa weeye wa imraaru lyadi gacanta marmarinteeda cala aljasadi jidhka korkiisa la mariyo yacni waa intaad jidhka gaadhi karto waa intaad jidhka ka gaadhi karto gacantaadu gaadhi karto waa inaad marmariso waa sunno garo oo shaaficiyadu waxay qabaan biyuhu inay jidhka gaadhaan unbaa laazimeh dalkiga iyo gacan marmarintu waa sunno saas daraaddeed haddii intaad niyooto aada webi mukhuurato ya amaama berkad aada mukhuurato aadna niyooto soo jidhkii ma wada gaadhin biyihii khalaas waad qabaysatay ama inaad marmariso ood gacanta ismarmariso waxay leeyihin sunno way taa iyada maxay u sunaysanayaan waxay leeyihiin waxaan leenahay waa sunno waxaan u leenahay khuruujan min alkhilaaf madaahibta qaar baa waajibiyey oo yidhi gacan marmarintu waa waajib sida maalikiyadoo kale marka si aan khilaafka uga baxno taxadar ahaan waxaan u leenahay gacanta hala marmariyo jidhka gacanta hala marmariyo maadaama madhab madaahibta ka mida uu qabo khilaafkaaba saan uga baxnaba oo diinteenna ugu taxadarno saa hala yeelanaya waxaa afraad oo iyadana sunanka ka mida walmuwaalaatu yaa isku xijinta xidhiidhinta in la xidhiidhiyo xubnaha dhaqitaankooda jidhka dhaqitaankiisa markaad qabaysanayso inuusan jidhku kale ingegin waay sominaa soo marn weysadii baan soo marnay soo maa yacni intaad qayb dhaqdo qaybtii kale intaadan gaadhin lama rabo inay qaybta hore ingegto waxaa sunnada ah in aad wada dhaqdo ama dhaqitaanka jidhka iyo qabaysku inuu israaco oo aadan muddo dheer kala dambaysiinin wlmuwaalaatu waa ayb sidii weysadaba aan ku soo marnay wa taqdiimu lyumna waxaa kaloo sunna iyadana taqdiimu lyumna midigtoo la hormariyo cala alyusraa dhanka bidixdaa laga hormariyo jidhka markaad dhaqayso inaad dhankiisa midigtaa ku hormarto oo dhanka midig dhaqdo oo uu ka horeeyo dhankiisa bidix saasman eh, sida weyseqaadadko kaleba sida weyseqaadadko kaleeto yani waxa weeyaan eh, xadiidka caaisha nebigu sal alay wasalam kafkiisa markuu dhaqo kadib markuu isjeysto oo gacmaha dhaqdo kadib madaxiisa dhanka midig buu ku bilaabi jiray qabayska kadibna dhanka bidix yani waxa weeyaan wa kaana yucjibuhu tayamun soo maayo mar walbaba midigaysiga ayuu nebigu jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wa taqdiimu lyumna dhanka midigoo la hormariyo cala lyusraa dhanka bidix laga hormariyo axaadiista kusoo aroortay daraadeed shantaa shayna marka la qabaysanayo sunnooyinkay ka mid tahay saasaa marka qabaysku dhammaystiranya faslun waliqhtisaalaatu qabaysiyaalka almasnuunatu ee la sunneeyey sabcata cashara toddobiyo toban weyo ghuslan oo qabaysi yacani qabaysiyaalka sunnada ah waa toddobi-iyo toban si kale haddaan u dhahno asbaabta keenta qabayska sunnada ah waa toddobiyo toban sababood saas maanaa ayib waliqtisaalaatu qabaysiyaalka almasnuunatu ee la sunneeyey sabcata cashara waa toddobiyo toban ghuslan oo qabays ta koobaadi waxa weeyaan waa ghuslu ljumuca jumcada qabaysigeeda inaad jumcada u qabaysato ayib waa ciddii doonaysa inay xaadirtoy tagto waa waxay u deliishanayaan axaadiista qaar baa waxay leeyihiin waa waajib axaadiista amar bay leeda bixinaysaayo qabaystay leeda iyagu waxay leeyihiin amarkaas oo dhan istixbaab iyo sunnunimuu faa'iidaynaya oo amarkaa maxaa diiday inuu waajibnimo faa'iideeyo asalkiisii ku socdo waxay leeyihin waxaa diiday oo meesha ka saaray xadiidka nebiga sal alay wasalam ee samura ee nebigu yidhi sal lay wasalam man tawada'a yowma aljumucati fa biha wa nicmat ruuxii maalinta jumcadaa weysaysta fa biha iyada waa iyadaas wa nicmat waana wanaagsan tahay waay waman iqtasala faalghuslu afdal ruuxii qabaystana qabayskaa fadli badan marka waxay leeyihin wuxuu tilmaamayaa in weysada keliya lagu gaabsan karo axaadiista amarka bixisay oo dhan waxay faa'iidaynaysaa amarkaasi kanaa ka duwaya waajibnimada oo u duwahaya in laga wado inay sunno tahay halkaasay marayaan saas waana madhab ay fuqaha kale la qabaan ayb wlciidayni qabayska labaadi waxa weye waquslu alciidayn labada ciidood qabaysigooda labada ciidood ciidulfiriga iyo ciiduladxaaga labadaa in la qabaysto ayib marka labuu ka kala dhigaya labada ciidood labay kale yihiin mid walba in loo qabaysto manaa xadii marfuuca kuma soo aroorin ciidaha in loo qabaysto laakiin cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhu ardaah baa waxaa ka sugan in uu u qabaysan jiray ciidulfitriga ciidda kalena waa looga qiyaas qaatay marka saxaabigaasay ka sugan tahay leeyihi ta kale waxay leeyihiin macnihii loo jideeyey qabayska jumcada baa meesha ku jira oo ah yaa maxaa loo jideeyey yani sababta keenta maxay tahay in jumcada hala qabaysta la layidhaha ha isu-imaadka soo maaha isu-imaadkaasaa la diidaya dadku inay ur qarmuun iyo wax ku dhibsadaan ciiduna waa la mida waa isu-imaad tii oo kale la miday leeyihiin saasay marka leeyihiin labada ciidood qabaysigooda iyaduna waa sunna wlstiaai waguslu lstisqa yani roobdoonta qabaysigeed yani iyadana waa midda afaraad waay roobdoonta yacni marka roobdoonta loo baxayo oo bannaanka loo baxayo laysu tegayo meel bannaan laysugu tegayo iyadan in la qabaystaa sunna a ah bay leeyihi wax ku soo arooray lama hayo iyada kowdheh iyo labada ka dambeeyaba laakiin waxay uun milicsanayaan maadaama isu imaad uu yahay yaa ha lays soo nadiifiyo macnahaasay midacsanayaan ayb <clears throat> laakiin wax nasa kuma soo aroorin wlkhusuufi wa ghuslu lkhusuufi dayaxmadoobaadka qabaysigiisa walkusuufi iyo qoraxmadoobaadka qabaysigeeda khusuufka oo kha la akhriyo waa dayaxa kusuufka oo kaaf la akhriyana waa qoraxda madoobaadkeeda labadoodana waa waa laysu bedeli karaayo <clears throat> xagga isticmaalka macnaha waa saan hore u sheegno iyagana waxay unmilicsanayaan isu imaadkaas iyo salaada mooyaane laakiin wax nasoo ku soo arooray ma uu jiro waalquslu qabaysiga min qasli almayiti meydka dhaqidiisa laga qabaysto waa minta toddobaad waay qabayska saddexaadee toddobaad ee sunnada ah waa inaad ka qabaysato mayd haddaad dhaqdo meydka dhaqidiisa xadiidkai abu hurayra ay daliishanayaan meyd ruuxii dhaqa ha qabaysto ruuxii xambaarana ha weysaysto <clears throat> dood badan baa ku jirta walkaafiru iyo gaalkii qabayska sunnadae sideedaadi waxa weeye gaalka walkaafir gaalkii idaa aslama markuu soo islaamo ruux hadduu gaal ahaayoo soo islaamayna waa inuu isagana qabaysto oo qabayskiisu sunnu noqonaya gaalnimada uu ka soo tegayee ama ha noqoto gaalnimo asli ah ama riddo ha ahaato diintii intuu ka tegey buu haddana soo noqday ama gaal buu asalkiisu ahaayo uu soo islaamay labadu waa isku mid bay leeyihi markuu diinta soo galo ama ku soo laabto waa inuu qabaysto waa sunno sunnonimada waxaa laga qaadanayaa xadiidka qays ibnu caasim nebigaan u iid buuhi anoo doonaya inaan islaamo wuxuu i amray in aan qabaysto biyo iyo gob aan ku qabaysto taasaa laga qaadan bay inuu sunno yahay ayib oo xadiidku waaba amare maxaad waajib u dhihi weydeen waxay leeyihiin waxaan waajib u dhihi weynay nebiga sal alla alay waslam dadkii soo islaamayay dhammaantood ma amrin inay qabaystaan soo ma hadduu cid kasta amri lahaa markuu soo islaamo inuu qabaysto tawaatur baa loo soo guurin laha soo saas maa sidaas daraaddeed meesha waxaa ka muuqata inay jiraan dadka badankii markay soo islaamaan inuusan nebigu amri jirin qabaysta waa ficilkiis soomaa ama taqriirkiis taasaa kutusayso marka inaysan waajib ahayn amarkani marka wuxuu faa'iidaynayaa uun sunnanimo saasay leeyiin walmajnuunu iyo kii waallaa <clears throat> iyo walmuqmaa calayhi kii la miyir daboolay idaa goortii afaaqaa ay miyirsadaan iyagana waa xaaladda sagaalaad iyo tobnaad w ruux hadduu waasho oo miyirkiisu usoo noqdo ama la miyir daboolo oo suuxo ama la suuxiyo oo markaa miyirkiisu usoo laabto markaas isagana wuu qabaysan qabaysigiisu waa sunnaylih miyir daboolanka ruuxa ku dhacay ama waalashada ku dhacday xataa laxdaba ha noqoteen ilbiriqsiba ha noqo mar hadduu maankiisiiyo miyirkiisu tago waa inuu qabaysto Ah, waa sunna leeyihin waxay ka qaadanayaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii xanuunkuu ku geeriyoon doono uu ku yimid waa cuslaaday waa cuslaaday bay leeyihiin markuu cuslaaday kadib ayuu soo soo miiraabay kadibna wuxuu yidhi dadkii ma tukadeen maya way ku sugayaan rasuul ilaahi markaasuu yidhi baaf ama weel biyo iigu shubo ii geeya waa qabaystay nabigu sal lay slam kadibna wuxuu damcay inuu soo kaco waa kici waay waa la miir daboolay kadibna waa soo miirsaday war dadkii ma tukadeen salaada maya adaa lagu sugaya biyo ii geey waa qabaystay xadiiskaasay marka qaadanayaan nabigu waa miir daboolmay waa qabaystay miir daboolmay waa qabaystay waa soo kici waalmi ayib <clears throat> wlguslu qabayskii ayaa midka kow iyo tobnaad ah cinda alixraami xarmashada agteeda in la qabaysto ruuxu markuu xarmanayo xaj ama cumro xarmanayo markuu xidhanayo wy ah, xadiidka zayd bnu haabit baa ku nebigu sal alla alay wasalam marka uu eh, xarmanayo oo xaj ama cumro xarmanayo waa qabaysan jiray ayb waliduuuli makkata qabayskaasi xar marka la xarmanayo ama xajka ama cumrada la xidhanayo loo qabaysanayaay ruuxa kala qaad ma leh xataa dumarka xaydka qaba dumarka caadada qaba xataa way qabaysan bay leeyihin maxaa yeelay qabayskan caadadoodu ma diidayso kama hor imaanayso waa masale kale walidukhuuli makkata maka gelitaankeedana waa loo qabaysan waalquslu iyo qabaysi lidukhuuli makata maka gelitaankeeda loo qabaysto ayaa ka mida qabaysyada sunnada ah maka markaad sii gelayso in aad qabaysato cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhu a markuu maka gelayo yani maka ma geli jirin ilaa hadduu damca inuu maka galo meel la yidhahdo diituwa buu baryi jiray markuu waagu u baryo marka qabaysan jiray kadibna makuu geli jiray maalinimo nebiguna arrinkaa ka sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka maka gelitaankeeda in loo qabaysto ayib waxay leeyihiin shaaficiyadu xataa ruuxu xalaalba ha ahaado ya xalaalba ha ahaa maxaa laga wadaa xalaal ya ma ruuxbuu mar buu ruux xaaraan noqdaa yacni haddaad kitaabka xajka iyo cumrada iyo markaad dhex joogto alxalaal waxaa laga wadaa waa ruuxu markuu uusan xarmanayn soo maa markuu xaj iyo cumra u xidhan tahay waxaa la dhahaa muxrim soo maa markayna u xidhnaynna waa xalaal baa la leeyahy ah, waa xalaal marka saasaa laga wadaa maana xataa isagoo xalaaloon xarmanayn hadduu gelayo maka gelayo shaaficiyadu waxay leeyihiin waa inuu u qabaysto gelitaankeeda sunnaah ayib walilwuquufi iyo istaagid ah waalguslu baa sunnaha isagana qabaysi lilwuquufi loo qabaysto istaagid bicarafata carafa la istaago iyadana carafo markaad istaagayso waa inaad qabaysato ood u qabaysato cabdilaahi bni cumar radi allahu tacala canhu wa ardaah ayaa imaam maalik wuxuu ka warinayaa in uu u qabaysan jiray intuusan xarmanin maka gelitaankeedana waa u qabaysan jiray carafo istaaggeedana waa u qabaysan jiray adiga daliil marfuuca maleh walilmabiiti waalquslu qabaysi baa sunno ah lilmabiiti loo qabaysto baryitaan bimusdelifata musdelifo la baryo carafo markaad sii gelaysana qabayso markaad musdelifo baryaysana habeenkaa musdelifo la joogana ayadana qabayso ayib waliramyi ljimaari walquslu qabaysi baa sunno ah liramyi ljimaari jimaarta tuurashadooda loo qabaysto athalaati ee saddexda ah saddexda jamro tuurashadooda iyadana in loo qabaysto waa sunno saddexda jamro waa saddexdii meelood ee dhagaxa lagu tuurahay soo ma ayib saddexda jamro goormaa la tuuraa maalinka kow iyo tobnaadka labiyo tobnaadka saddex iyo tobnaadka waayo ilan saddexdooda saddexdaa beri unbaa laysku xijiya oo laysla tuuraa soo ma maalinka kow iyo to maalinka tobnaadka ah oo la tuuro jamratulcaqaba ayada in loo qabaysto sunnooyinka kumayna darin maalinkaa tobnaad oo jamratulcaqaba keliya la tuurayo ma aha waxay ka hadlayaan ee waa saddexda berihee dambe ee saddexda jamro laysla tuurayo waay in loo qabaysto waay oo markaad aadaysood tuuridda usii socotaa sii qabayso wlguslu qabaysi baa sunno ah liramyi iljimaari jamaraadka tuurashadooda loo qabaysto aalaati ee saddexda ah ayib ayaamu tashriiqa waay waliawaafi waalguslu qabaysi baa sunno ah liawaafi awaafka in loo qabaysto isagaa waa sunno awaafkaasi ama ha noqdo awaafka awaafuulxajka awaafu ziyaaraha maalinkaa tobnaad iyo wixii ka dambeeya in la sameeyo ama dawaaful widaaca sagootiga haddaad dawaaf rabto iyadana qabayso walisacyi iyo sacyiga dartiioo loo qabaysto isagana sacyigoo isagana loo qabaysto yani bayna asafa waalmarwa dawaafka kadib labada buurood dhexdooda socodka aad socoto iyo sacyi baa la yidhahdaa kaasna isagana in loo qabaysto waa sunno walidukhuuli madiinati rasuuli lahi sal lla alay waslam nebi maxamed sal alla alay wasalam magaaladiisii madiina gelitaankeeda ayadana in loo qabaysto waa sunna waxay leeyihin malaha makay uga qiyaas qaadanaya intoodaasba carafo istaaggeeda ka soo bilow musdelifa baryiddeeda jamaraadka tuurashadooda tawaafka sacyiga magaalada madiine gelitaankeeda intaaba qabayskooda shaaficiyadu ay sunno ka dhigeen wax daliiloo marfuuca ma leh ah, wax daliilsoo xadiida oo nebiga ka sugan ma jiro salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ama meelay uga qiyaas qaadanayaan ama bacdu alaahaar baa laga yaabaa inay muxuu ahay ku salaynayaan faslun waalmasxu masxi cala alkhufayni labada khuf la masaxay jaa waa bannaanya halkaa qabiiskii buu kaga soo baxay kadibna wuxuu gudagalay marka la weysaysanayo marka la tahaaro qaadanayo tahaarada midda yaroo weysada ah ayaa lugaha lugaha marna waa la dhaqaa oo xukunkoodu waa dhaqitaan marna waa la masaxaa markay bannaan yihiinoo lugahaagu ayna waxba qabin oo ay bannaan yihiinna waa dhaqid baa waajib ah lugahaaga markii uu qof ku jiro qofku waxa weeyaan sogs harag ka samaysanoo xilligaa la isticmaali jiray harag ka samaysan haraggaasi markuu lugta kuugu jirana inaad saarto ood lugaha dhaqda kuma qasbanida korkaad gacantoo qoyan ka marin kartaa marka masaladaas oor ka mida rukhaska shareecada fududaynta shareecada ka mida ayuu marka inoo gudagalay axkaamteeda faslu walmasxu masixid cala alkhufayni labada khuf korkooda la masaxo bedelkii labada lugood la dhaqi lahaa in korka uun khufka korkiisa laga mariyo gacanta la mariyo jaa waa bannaan yahay jaa-izun hadduu ku yidhi maxaad meeshaa ka fahamtay ya inay iska bannaan tahay haddaad rabtana intaad lugaha intaad siibto khufaynkaad dhaqi kartaa lugaha waa ruqso way kuu bannaan tahay waay macnaha ayib bialaaati shuruuin saddex shardi bay ku bannaan tahay khufka in la masaxo saddex sharti buu ku bannaan yahay xadiid fara badan baa ku soo aroortay mashruuciyada masaxa weliba ahlu sunnaha ama culimmada sunnadu kutubta caqaa'idka iyo kutubu sunnayba ku qoreenba qaar ka mida a ah almasxu cala alkhufayn maxaa yeelay waxay ka mid tahay shacaa'irta ay ku khilaafsan yihiin shiicada shiicadaa diiday almasxu cala alkhufayn sidaas daraaddeed baa waxay ka dhigeen mas'alo weynoo ka mida ah masaa'isha iyagiiyo shiica isku khilaafsan yihiin almasu cala alkufayn bialaaati shuruudin saddex shardi ayaa lagu masixi karaa oy ku banaanta shardiga koobaad waxa weeye an yabtadi'a waa inuu bilaabo lubsahumaa labada khuf xidhashadooda waa inuu bilaabay bacda kamaali ahaarati dahaarada dhammaystirnaanteeda kadib markay dahaaradaadu dhammaystirantay kadib waa inaad labada khuf gashatay markaa umbaad masixi kartaa maxaa laga wadaa adoo weyse qaba waa inaad labadan khuf gashatay weyse qabkaaguna dhammaystiran dhammaystirka maxaa laga wadaa bimacnaa haddii intaad soo weyse qaadatay lugta ugu horraysa intaad dhaqday khufkeedii aad gelisay tii labaadna markaad dhaqday khufkeedii aad gelisay ma dahaaro kaamila kadib baad xidhatay yaa maya lugta dambe ee bidixda sax kamaalo yani dahaaro kaamil aad ku xidhatay laakiin tii hore ma dahaaro kaamil aad ku xidhatay dahaaro nusnus aad ku xidhatay way dhimanayd waxbaa u dhimanaa soo maa bacda kamaali ahaara macnahaas alka wada dahaaro dhammaystirantay kadib waa inaad khufeynka gashatay markaa kadib weyse qaadadka ku xiga inaad saarto uma baahnide korka unbaad gacmaha qoyan ka marinaysa xadiikii nabigaa kutusi fainii adhaltuhumaa aahiratayn dachumaa fainii adhaltuhumaa aahiratayn harigaas kaas wman ayb labada xadiiba xadaka waa inuu daahir ka yahay shardiga labaadi waxa wey wa an yakuunaa waa inay yihiin labada eekhuf saatirayni kuwa asturaya limaxalli ghasli lfardi faradka ama waajibka dhaqitaankiisa booskiisa waa inay asturayaan oo min alqadamayni labada gomadood ka mid ama labada gomadooda xaggooda ka ahaada yacnii qabayska lugaha la dhaqo sumaynaan soo dhihin midno waas waajib in waajiba iyo in sunnaa baa jirta soo ma lugaha dhaqitaankooda inta dhaqitaankoodu waajibka yahay waa intee ya aanqowga iyo wixii ka hooseeya soo ma intaasaa waxaa la yidhaahdaa maxallu hasli lfardi qabayskii waajibka ahaa booskiisu waa aanqowga iyo intii ka hoosaysa intaa marka waa inay khufaynku asturayaan intaa waa inuu khufku gaadhayo oo asturayo intii lugta laga dhaqi lahaayee waajibka ahayd hadduu qaar ka mida khufku uu bannaynayo oo ayna wada gaadhaynin markaasi khufkaa ma masixi kartid taasaa laga wada sababtu maxay tahay waxay leeyihiin masaxani wuxuu beddel ka yahay dhaqiddii soo ma ayib hadday lugtii qaar ka mida bannaan tahayoo khufkii gaadhin qaybtan bannaan soo inaad dhaqdo ma ila khufkii la masixi lahaa waa ka maqan yahay saas daraaddeed masax ma suuroobi karee dhaqitaan baa markaa la aadaya waay man wa an yakuuna waa inay yihiin labada khufsaatirayni kuwa asturaya qarinaya limaxalli ghasli lfardi waajibka yani dhaqitaanka waajibka ah booskiisii min alqadamayni labada lugood aha ah hubka marka la masaxayo korkaa laga masaxaa maxaa ka muuqda isagoo dulduleela may waa waxaa laga hadlayaba waa tan waa inuu meesha wada gaadhaya waxaa laga wadaa say leeyihiin waxay iska ilaalinayaan inuu meesha ka gaaban yahay oo wada gaadhaynin iyo inuu dulduleelo ama jeexjeexan yahay leanna lugtii qayb qayb baa bannaan soo maha ta laga hadlayo qodobku ka hadlaya waa qodobkaas taa iyadaa wey maanaa waa inuusan meella ka jeexnayn waa inuusan duleelin waa inuu meesha wada gaadhayo macnahaasi ka wada ayib darsiga aynu aynu dhammayno ayb ah, wa an yakuuna waa inay ahaadaan labada khuf mima yumkinu wax ay suurtakal tahay suurtagal tahay tataabucu lmashyi socodka israaraaciddiisa calayhimaa korkooda uu isku raacraaco waa inay yihiin kuwo lagu socon kara way warka murtidiisa waa in socod isdaba yaalla korkooda lagu socon karo socod israacraacsan waa in lagu samayn karo oo muxuu ka wadaa haddii aan lagu socon karaynin markaa lama masixi karo oo se in loogu socon kara maalan way culus yihiinba wax culiysku ka batay bir baaba laga sameeyeyba laguma socon karo saas daradeed lama masixi karo maalan waxay leeyihiin ama eh, waxaa laga sameeyey shay khafiif ah sida sokiskoo kale soksaanta haddaan isticmaalo soo maa waxay leeyihin laguma socon karo saas daraaddeed agtooda lama masixi karo cinda shaaficiya soksku waa maro soo ma maradana kuma socon kartid laba tilaabo kuma qaadi kartid sidaas daraaddeed laguma socon kara leeyihi ama ma ahe waaba qallafsan yahayoo wuu ku qabanayaa sida maalan in qoryo laga sameeyo geed baa laga qorayba waa qallafsan yahay laguma socon karo wahaakada waxay leeyihiin ama ma ahe waaba waasac oo lugtuu aad uga wen yahay waaba dhacdhacayaaba luguma socon karo marka macnahaasay ka wadaan waa inay suurtoobi karto socod in lagu geli karo isdaba yaalla macnahaasay ka wadaan wa an yakuuna waa inay yihiin mimaa yumkinu waxay suurtagal tahay tataabucu lmashyi socodka israacraacidiisa calayhimaa korkooda uu isku raacraaco waa in socod isdaba yaalla iyo adoo qaba aad ku socon karta wey macnaha ayb yani waxay leeyihiin sababtu waxa weeye masaxu waa ruqsay leeyihin dan baana keentay dantuna waxay imaan kartaa shay lagu socon kara markuu yahay mar haddaan lagu socon karaynin dan kalifaysaba ma jirto saas daraaddeed ruqsadii waa meesha ka baxaysa wayamsaxu wuxuu masaxayaa marka almuqiimu ruuxii joogayee nagaa ee aan socotada ahayn wuxuu masaxayaa yowman maalin wa leylatan iyo habeen masaxa waxaa jira muddo laguu ogolyahay muddadaasi haddii aad dhammaysato masax dambe ma sii masaxi kartide waa inaad furto aad siibto ood lugaha dhaqdo markaa kadib ah haddana haddaad rabto waad gashan muddo cusub baa kuu bilaabanaysa muddadaasi haddana markay kaa dhammaato waa inaad siibto oo aad lugaha dhaqdo wayse qaadadka xiga haddana muddo cusub baa kuu bilaabanaysa muddadaasi waa tee marka muddadaasi waa sidee muddadii buu ka hadlaya wayamsaxu wuu masaxayaa almuqiimu laba ruux waay midna waa ruux gurigiisii jooga oon safar ahayn habeen iyo maalin buu masixi karaa intuu xidho isagoon siibin habeenkaa iyo maalinkaasuu masax ku wadi karaa mar kastoo waysadu ka jabta waa masaxaya hadduu safar yahayna oo socoto yahayna saddex beri iyo saddexdooda habeenoo isku xigta baa loo ogol yahay mar kastoo waysadu ka jabtaba inuu masaxo ayib wayamsaxu wuu masaxayaa almuqiimi ruuxii gurigiisa joogay yowman maalin iyo walaylatan habeen buu masaxayaa waalmusaafiru kii socotada ahaana alaaata ayaamin saddex beri buu masaxayaa bilayaaliyihinna maca layaaliyihinna maalmahoodii la socdaan habeenadoodii la socdaan alaaata ayaamin saddex beri bilayaaliyihinna oo habeenadoodii wata ayb habeenadoodu la socda xadiista nebiga sal alay slam yaa sidaa u sheegaysa wabtidaau lmuddati halkana wuxuu kaga hadlayaa muddadan habeenka iyo maalinta ee la siiyey ruuxa gurigiisa jooga ama saddexda beriyo saddexda maalmood habeen ah ee ruuxa socotadaa la siiyey xaggeen ka bilaabaa tirinteeda ma markaan xidhay ka bilaabani mise meeshaad ka bilaabi lahayd tirinta ayuu kuu sheegay wabtidaau lmuddati muddada bilowgeedu min xiina wakhti bay ka bilaaban yuxdisu uu ruuxu xadao oo weysadu ka jabto bacda lubsi alkhufayni labada khuf xidhashadooda kadib markaad labadii khuf xidhatay kadib weysadu marka ugu horraysay kaa jabto markaasaad kow ka leedahay maalan saaka ayaad intaad weyse qaadatay baad labadii khuf xidhatay soo ma maanta dhan waad iska weyse qabtay casarkii bay weysadu kaa jabtay waad masaxday tiradu xaggii kaaga bilaabanaysa casarkii baad ka bilaabi casarkaa casarkiisa ya wixii ka dambeeyaan lagu ogolo inaad soo ma haddii safar aad tahayna casarkaa casarka maalinka saddexaad yaad gaadhi marka muddada tirinteeda ka bilaabi maysid markaad khufka xidhatee waxaad ka bilaabi khufka xidhashadiisa kadib marka u horaysa ee aad masax u baahatay waysadu kaa jabto ama xada yimaado markaasaad kow ka leedahay muddada tirinteeda macnaha ayb waibtidaau lmuddati muddada bilowgeedu min xiina wakti bay ka bilaaban min xiina yuxdiu marka uu xadao ayaa laga bilaabay bacda lubsi alkhufayni labada khuf xidhashadooda kadib markuu xadao xadadkaasaa laga bilaabayaa muddada tirinteeda faid masaxa hadduu masaxo fi lxadari tanna waa masale kale hadduu ruuxu masaxo fi lxadari nagaadi dhexdeed isagoo negi oon safar ahayn buu masaxay maxaa loo ogolaa habeen imaani soo ma ahayn ayib muddadii ku dhex jira uma saafara waa safray soo ma saaka waxaad ku abariisatay inaad gurigaaga joogayso safar kuguma jiro intii laguu ogolaa habeenkii iyo maalinkii waad masaxatay adigoo masaxii ku joogoo sogs qaba maaratay khufkii qaba ya ayaa markii la gaadhay casirkii ama fiidkiiba la gaadhay baa safar kugu dhashay uma saafara safartii baad gashay aw amase masaxa wuu masaxay fi safari mise isagoo socota abuyuu masaxay maxaa loo ogolaa marka saddex beri soo ma uma markuu isagoo socota uu masaxay kadib buu aqaama nagaaday muddadii maba dhammaysanine isagoo muddadii dhammaysanin buu safarkiisii ya yuu dhammaystayoo nagaadin noqday muxuu samaynaya markaa atama markaa wuxuu dhammaystiraya labada xaalaba masxa muqiimin ruux negi masixiisuu dhammaystiraya oo meeqa ah ya habeen iyo maalin ayib waa haddayna muddadaasi dhammaanin hadduuba habeenkii iyo maalinkii dhammaystayna ya markaa wuu siibayaa habeenkii maalinkii loo ogolaa ja hadduuba dhammaystay horay ugu dhammaatay markaas ruqsadii way ka dhammaatay waa inuu bixiyo markaas manaa ayb wayabtulu waxaa eh, maxay saa u leeyihiin waxay saa u leeyihiin waxay leeyihiin taqliiban lilxadar liasaalatihi maxaa yeele mar walba waxaan xoog waaan waxaan eh, qallibaynaa oon xoojinaynaa dhanka joogitaanka maxaa yeele isagaa asal ah yani saddexda beri waa safar soo maa ah. safarka maa asala mise joogitaanka asala joogitaanka asal sooma iqaamada asala saas daraaddeed ayadaan mar walba xukumka siinaynaayo habeen iyo maalin baa loo ogolay wuu burayaa almasxu masxi waa burayaa bialaaati ashyaaa saddex shay buu ku burayaa saddex shay buu masaxa khufku ku burayaa bikhalcihimaa buu ku burayaa siibitaankooda haddaad siibto waa buray ama mid iyaga ka mida labadii khuf mid ka mida siib ama labadoodaba wada siib wainqidaa'u lmuddati muddada dhammaanshaheedana waa ku burayaa bimacnaa haddaad siibto masixi dambe ma sii jirto ayib wanqidaau lmuddati iyo muddada dhammaanshaheeda habeenkiiiyo maalinkii baaba kaa dhammaaday ama safar baad ahayd oo saddexdii beriyo saddexdii habeen baad dhammaysatay ayadana masixi dambe ma jirto ayib haddii isagoo uu ruuxu weyse qabo ama muddadii buu dhammaystay ama waaba siibay marka ma maweyse cusub buu weysaysanaya ya cinda shaaficiya waxay leeyihiin sida raajixa laba qowl bay leeyihiin lugaha unbuu dhaqayaa bay leeyihiin adoo weyse qabaa muddadii kaa dhammaatay saddexdii habeenay saddexdii maalmood dhammaysatay waadna weyse qabtaa waa laisla ogol yahay inaadan mid dambe masixi karin ilaa aad siibto soo ma ayib waan siibay ama muddadii baa iga dhammaatay sidaas daraaddeed waana weyse qabaa maxaa xal ah? qaar waxay leeyihin ha weysaysto marba haddaad siibtay weysadii jabtay qawlka raajixa waxa wey waxay leeyihin mee lugaha unbuu dhaq sidiisuuna ku weyse qabaa gadaal dambe masaxa dambana marxalada xigtana waa masaxaya manaa haduuba yani walqidaa'u lmuddati wamaa yuujibu lghusla madaahib kalea jirtoo dhahaysa haddii la siibo lugana la dhaqi maayo lana weyse qaadan maayo dahaaradiisiibuu ruuxu qabaa waxay leeyihin waxay la mid yihiin timaha madaxood masaxdoo kale la mid yihin waa timo weyn baad madaxa ku leedahay markaasaad masaxday adoo weyse qabaa timihii iska xidhiirtay soo soma waa meeshii masaxu maray soo sooma timihiiba waad xirtay weysadii ma soo celinaya weysadii ma kaa jabtay maya ma jabin bay leanna waxa way xukumku waa gudbay xukumku timahan haba maro laakiin timaha waa ka gudbay oo jidhkaa qaatay tan khufkana khufka haba la masaxo laakiin xukumkii jidhkaa qaatay dahaaradii saas daraaddeed siibitaankooda iyo wakhtiga dhammaaday saamayn kuma bay leeyihiin masaladu macnaa wax weeyaan laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin waa saas lugaha la dhaqi raajix agtooda ka wamaa yuujibu iyo wixii waajibiya waa buraya baynu masaxu bialaati ashya bikhalcihima wainqidaa' almudda iyo wamaa yuujibu wixii waajibiya algusla qabays waajibiya janaabaa kugu dhacday waa inaad siibtood qabaysato ma masixi karti soo ma ayib caadaa ku dhacday haweentii ama gabadhii ama nifaas baa ku dhacay wixii qabayska waajibin jiray hadduu kugu dhaco khalaas khufkii masaxiisii ma jiro marka waad saari waad qabaysan markaa kadib gasho oo muddo cus baa kuu bilaabato laakiin waa buraya marba hadday wax qabays waajibiya kugu dhaco ayib intaa ku ekayna insha allah tacaala